bismillahi raxmaan raxim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cudata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah baabu lmafcuuli lmulaqi culimay waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamiimka ahaa gaar ahaan juskii labaad weliba waxaanu ku guda jirnay mansuubaadii de mansuubaadii ayay noo socotay markaa waxaanu soo qaadanay mafcuulu bihi iyo munaadihii iyo ishtiaal waxay kamid ahay in iyaguna mafcuulu bihiga un bay kamid ahay mafcuul bihiga un bay kamid ahay oo waxyaalihii mafcuul bihiga caamilkiisa wujuuban loo geynaya soo ma markaa munaadihii axwaashiisina waan soo dhamaystirnay sheekhu wuxuu yidhi mafaaciishu markaa shan bay ahayn soo ma mafaaciiluhum khamsun fasadiir bimulaqin wathanii bihi fiihi lahumaa xuqad kamul baydkaasa lagu ayaa lagu dabdin jiray marka waxaynu soo qaadanay mafcuulka loodhan jiray mafcuulu bihiga waa kii labaad mafaaciishu koodii labaad weeyaan haadaa kani baabu lmafcuuli mafcuulka baabkiisii weeyi mafcuulkii almuطlaqi la idlaaqay ee qeydka laga sii daayey wa huwa mafcuulu mulaqu almasteru master weeyi masterkaasoo alfadlatu fadlaa masterkaasoo almu'kidu adkaynaya licaamilihi caamilkiisa adkaynaya aw ilmubayinu ama masterkaasoo almubayinu caddaynaya linawcihi ay linawci caamilihi caamilka noociisa caddaynaya ow cadadihi masterkaasoo almubayinu caddaynaya licadadihi ay licadadi caamilihi caamilka cadadkiisa iyo tiradiisa falmuakidu ay falmasderu masderka masderka almu'akidu adkaynaya licaamilihi caamilkiisa adkaynaya naxwu qowlihi tacaala iyo wixii lamid ah weeyi wa kallama allaahu allah waa la hadlay muuse nebi muuse ayaa u la hadlay takliiman la hadal ayaa u la hadlay iyo wa qawlika wanaxw iyo wa ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid a ah weeye aad tidhi darabtu waan garaacay darban garaac ayaan garaacay wlmubayinu ay wlmasderu masderka masderka almubayinu caddaynaya linawci caamilihi caamilka noociisa caddaynayaana naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid mid a ah fa akhadnaa waanu qabanay hum ayaga akhda casiizin mid awood leh qabashadii oo kale ayaanu qabanay casiiskaasoo muqtadirin awooda iyo wa qawlika wa naxwu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi darabtu waan garaacay zaydan zayd baan garaacay darbal amiiri amiirka garaaciisii oo kale ayaan garaacay wlmubayinu ay wlmasderu masderka masderka almubayinu caddaynaya licadadi caamilihi caamilka cadadkiisa iyo tiradiisa caddaynayaana naxwu qawlihi tacaala iyo wixii lamid a weeyi fadukataa labadoodii waa la gilgilay dekatan gilgilitaan dekadaasoo waaxidatan keliya wa qawlika wanaxwi qawlika iyo odhaahdaada iyo wixii lamid a aad tidhi darabtu waan garaacay zaydan zayd ayaan garaacay darbatayni laba garaacid baan garaacay waaya sheekhu halkan wuxuu ka gudagalay mafaaciisha kii labaad oo loo yaqaano mafcuul almutlaq su-aasha ugu horreysa ee soo arooreysay waxa ay tahay lima sumiya hada mafcuul mafcuul mulaqan mafcuulan mutlaqan mafcuulka kan a maxaa mafcuul mudlaq loogu magacaabay culimay waxaa loogu magacaabay mafcuululmutlaq oo qeydka kaasiya ah loo raaciyey liannahu lam yuqayidhu biadaatin lam yuqayad biadaatin wax adaad la yidhaahdo isaga laguma qaydo kamaa quyida hayruhu min almafaaciil sida loogu qaydo mafaaciisha kale qayd isaga qayd laguma qaydo oo mafaaciisha kale waxaa la raaciyaa xarfu jar ama waxaa la raaciyaa daraf ama daraf la raaciya soo oo waxaa la dhahda mafcuulu bihi waxaa la dhahdaa mafcuulu lahu waxaa la dhahdaa mafcuulu fiihi waxaa la dhahdaa mafcuulu macahu soo ma saddex ka mida waxaa raaca xarfu jar mid kamidana waxa waxaa raaca daraf oo macaa soo kani hadaba isaga waxa laga qayday oo laga sii daayay ujeed ah, laga sii daayey qaydka kaasaa laga sii daayey wax qayd isaga lama socdo wax qaydi ahaa isaga lama socdo sidaa aawadeed baa loogu magacaabay mafcuululmudlaq markaa su-aasha ah hadii ay kugu soo aroorto maxaa mafcuulkan isaga mafcuulumudlaq loogu magacaabay jawaabteeda oo koobani waxa ay tahay mafaaciisha kale mid kasta oo kamida qayd baa la socda oo ka dambeeya isaga laakiin qaydkaasaa laga sii daayey masle fani qaydka mafaaciisha kale la socda muxuu yahay haddee lagu dhaana ama waa xarfujar ama waa darafte ama waa xarfujar ama waa daraf mayna basiirayn tacriif waa daba leeyahay tacriifkiisi sheekha kuu sheego wuxuu ku yidhi almasteru alfadlatu intaa ku kaaftan waa master fadla master da waynu garanaynaa masterka weliba halkan loo jeeda waa masterka sariixa amaa masderka muawalka iyo mafcuul mutlaq isagu ma noqdo waa masderka sariixa wey masderka sariixa ah wey ah markaa masderkuna waa dhacdada lafteeda weyan deg dhacdada lafteeda tusaale fadhi baa tidhi juluuskaa laftiisaa masderkiya garaacitaan baa tidhi darbigaa laftiisaa ah he dee masderka cunitaan baa tidhi akligaa laftiisa ayaa masderkiya saxiix walala waka alfadlatu oo fadlaa ah muxuu uga jeeda fadlo fadlo loogama jeedo hata maa yustaqnaa canhu waa waxa laga kaaftoomi karo loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa arkaanta iyo rukniyada ay ka koobanta tiirarka ay ka kooban tahay jumladu mid ka mida maaha saxiix wala lah oo tusaale jumladu haddii ay ficliye tahay musnad iyo musnadu ileyhi bay jumladu u baahan tahay soo ma musnad iyo musnadu ileyhi zaydun qaa'imun baa tiri imika ya zaydun qaimun qaa'im waa maxay ya waa musnadkii la tirinaye soo ma zaydna waa maxay waa musnad ileygi wax loo tirinaya soo ma markaa eeg arkaanta iyo tiirarka jumladu ay ka kooban tahay waa inaanu ahayn baa loo jeeda waa inaanu ahayn baa loo jeeda ee loogama jeedo waa lagaba maarmi karaayo hadalka oo dhanba u ka maarmi karaa loogama jeedo wayna iman doontaa mararka qaarkood xaaladu xaalad mansuubaaday kamid tahay mansuubaad o dhan culimadu waxana waa fadla lagama marmi karade lagama maarmi karo in la kenaaba waajiba markaa waxaa looga jeedaa fadlada arkaanta iyo tiirarka jumladu ay ka kooban tahay buu ka baxsan yahay oo arkaanta mid ka kamida ayaanu ahayn ee loogama jeedo waa laga maarmi karaa masle fanaada marka hadduu cumdo noqdaa ku baxaysa jadda jidduhu jadda jidduhu jidduhu iminka waa master muxuu noqday faacil buu noqday arkaanta jumladu ay ka kooban tahay ayuu mid yahay sooma markaa ma noqonayo maxay dee mansuub noqon maayo mansuub ma noqonayo faacil buuba noqday darbuka darbun shadiidun waxaa lagaa saaraya bimacnaa fadlada in loo jeedo inayna arkaanta jumlada uun kamid ahayn ee aan loo jeedin maa yustaqnaa canhu wixii laga maarmi karaay wixii laga maarmi karaayo darbuka darbun shadiidun waaba faacilbade mana faacilayn labada hore waa faacil darbuka darbuka darbataani kan laftiisu isna waa maxay de isaga laftiisu darbatan waa faacil intuba soo ma intuba horta waa marfuuc soo ma ka hore muxuu ku tusinayaa caamilku adkaynaya jadda jidduhu sawma ka labaadna ka darbun shadiidun waa maxay nooca ficilku addaynaya nooc caamilku addaynaya ka saddexaadna waa maxay cadadka caamilku adkaynaya soo ma markaa eeg waa cumde e fadla ma aha waayo ka hore baan ujeedaa wa waa faacil ka darbun shadiidun waa mubtadiye khabar cafwan xagga hore faacil baan yidhi soo ma dee waa mubtade darbuna waa khabar darbuka darbata laftiisuna waa mubtadiy khabar isna khabar bu isna marka mina cumdahayn waa cumda markaa fadlada waxa loo jeeda arkaanta iyo tiirarhka jumlada ayaanu ka mid ahayn ee loogama jeedo maa yustaqnaa canhu waa laga kaaftoomi karaa loogama jeedo masl fani marka maxaynu haysanaa hadda su-aal inagu soo aroortay oo ah maxaa mafcuul mudraq loogu magacaabay jawaabteedii oo kooban oo ah mafaaciisha kale mid kasta qayd baa daba yaalla isagana qeydkaasaa laga sii daayey mayna basiidayn waa maxay waa master maxaa kaloo raaca waa fadlo fadlada ma laga maarmi karaaba macnaheedu maya saa loogama jeedo waxaa looga jeeda arkaanta iyo tiirarka jumladu ay leedahay mid kamida un buuna ahayn baa looga jeeda so basiid ma ka soco qaybuu leeya adaba sheekh ana almafcuul almutlaqa calaa alaaati anwaacin mafcuul mutlaqa waxaa loo qaybiyaa saddex saddexdaas waa maxay almu'akid licaamilihi almubayin linawci caamilihi almubayin licadadi caamilihi mayna saddex ayn marka ugu horeysa saddexdaasaynu u qaybinana ka koobaad waa maxay waa almuakidu licaamilihi caamilka ayuu adkaynaya daabitkiisa sheekha inoo dhiga eeg ma yuakidu caamiluhu waa wax aamilkiisa adkaynaya bian yufiida waa inuu faa'iideeyo maa afaadahu caamiluhu caamilkiisu wixii uu faa'iideeyey ayuu masterkana faa'iideynaya oo min alxadai xadath ah min gayri ziyaadatin calaa dalika waxaa wax ka kororsan naftii inuu la socdo hadda ma isla fahnay almuakid licaamilihi waa maxay macnihii caamilka ka horeeya uu faa'iideeyey oo ah xadath uunbuu isna faa'iideynayaaye wax ka kororsan ma wato maxaa la dhaha ka almu'akid licaamilihi baa la dhaha hadda mayla fahamteen maxaan idin idhi caamilku macnaha uu faa'iideeyey oo ah xadath uunbuu isna faa'iideeyey wax ka badan ma wato maxaa la dhaha ka magicii almu'akidu licaamilihi baa la dhaha licaamilihi baa la dhaha waaya haddaba eeg markaa uu adkaynaya waa caamilku hadii uu mster yahay e waa hadii uu yahay mster oo mafcuulu muطlaqan waxa caamil u noqdaa ama waa ficil ama waa ismi faacil ama waa mster isaga lamidabade mster laftiina u noqon karaa saddexdaasa caamil u noqda haddaba marka uu caamilka adkaynayaa waa marka uu caamilku mster yahay haddii kale wuxuu cadayni masterka caamilku adkaynaya caamilka masterkiisa ayuu adkaynaya masle fanaada caamilka masterkiisa ayuu adkaynaya tusaaleaad ku fahmiye eeg acjabanii darbuka zaydan ya acjabanii darbuka zaydan darban imika eeg darbanta dambe waa maxay ya culima mafcuul mutlaq dhade mayna mafcuul mutlaq ahayn saxiix muxuu adkeeyey darbiga hore ee faacilka ah acjabanii faacilka u ah darbiga hore ma mster waa mise mster ma waa mster sheekh msterkaasaa ku camal fale sooma markaa eeg almubayin almuakid licaamili waa maxay caamilka marka uu adkaynaya caamilkiisu waa marka uu masterka yahay wey waa inu saa ufahmi aanu master ahayn ee siiqatulficli uu yahay wuxuu adkaynayaa caamilkaa hore masterkiisa ayuu adkaynaya tusaale qumtu qiyaaman ka warrama qumtu qiyaaman qiyaaman waa maxay waa mafcuulu mulaq aye muxuu adkaynaya marka ya caamilka ka horeeya ee qumtu ah masterkeeda oo laga fahmayo qiyaamka hadda qiyaamka halkaasuu adkaynaya marka marka waynu saa ufahno almuakidu licaamilihi almuakidu licaamilihi macnihiisu isagoo oo kooban waxaa la dhahdaa waa ka caamilkiisa adkeeya macnaheeduna waxa weeyi waxa uu faa'iideynayaa caamilkiisu waxa uu faa'iideeyey oo xadadka iyo dhacdada ah wax ziyaado ah oo ka kororsanna ma wato ma isla fahnay waan fahnay soo u fiirso marka uu caamilka adkaynayaa caamilku waa marka uu master yahay ama haddii caamilku aanu master ahayn caamilka masterkiisu adkaynaya aamilka masterka aynu ka fahmino ayuu adkaynaya ma isla fahnay ka soco kaasi waa ka koowaad maxaa ka labaada almubayin linawci caamilihi caamilku noociisa ayuu caddaynaya maxaa loo jeedaa eegisna daabitkiisu waa kan maa yubayinu nawca caamilihi iyo mid cadaynaya athani ka labaad maa yubayinu nawca caamilihi waa wax cadaynaya caamilka nooca uu dhacay biandalla waa inuu ku tuso waa kan calaa hay-ati suduuri lficli ficilku qaabka iyo hanaanka uu usoo fulay ayuu ku tusaya almubayin linawci caamili waana saa ufahamtay maxaa looga jeedaa almubayin linawci caamilihi waxaa looga jeedaa waa inuu ku tusiyo hay-ada iyo hanaanka iyo qaabka ficilku uu dhacay ee uu soo fulay marki uu dhacay maxaa laodhanaya kaana almubayinu linawci aamilihi baa laodhanaya linawci caamilihi baa laodhanaya kaasi haddaba wuxuu noqdaa ilaa afar qaybood ba culimadu gaadhsiiyaana saddex baynu ka tilmaami ima biidaafa inuu idaafo kugu tusiyo oo hawshaasi uu ku helo tusaale darabtu zaydan zayd baan garaacay darb alamiiri e darb alamiiri waa bilidafa soo ma mano bilidaafan maxaynu u idaafaynay amiir baynu u idaafaynay amiir baynu u idaafaynay haye aayaduna waa la mid faakadnaahum akda casiizin maynaanu idaafaynin ima bilidaafa ko wa imaa biifa iyaynu noqdo sifo sifo tusaale jalastu juluusan xasanan jalastu juluusan xasanan muxuu caddaynayaa nooca aamilka muxuuna kugu tusiyey waa la sifeeyey eeg juluusku wuu fara badan yahay waa fadhige juluus xasan oo wanaagsan baan fadhiisa darbiga iyo garaacu wuu fara badan yahay garaaca caynkee garaacii amiirka waa noocu u dhacayuu kuu sheegaya siduu amiirku wax u garaaca oo kale saxiix kana sifo wey isagoo ka saddexaadna waa alcahdiya in la geliyo alcahdiya oo laisla garanayo darabtu waan garaacay addarba garaaciidda aynu isla garanaynay kii inoo gaarkaa soo garanaysa kii oo kalean garaacay asha ku jirtaa iyo ahdiya markaana asha ku jirtaa iyo ahdiya iyo inuu shay gaara magacu u yahay bay ku dari jireeno sida rajacatu alqahqara oo kale alqahqara gadaal gadaal baan unoqday o kale taa lafteeda waa mafcul mudlaq bay dhahda taa lafteeda waa mafcul mudlaq bay dhahda ilaa afartaasay kusoo ururin jireen saddexdaa kitaabka kuu kuu qorayo on ku kaaftoon maxaynu haynaa marka laba almuakidu licaamilihi iyo almubayinu linawci caamilihi linawci caamilihina saddex baynu ka soo saarnay ima bilidaafa darabtu zaydan darba alamiiri wa ima biifa ifadaasi mawsuufkiina wuu joogaa eeg jalastu juluusan xasanan jalastu juluusan xasanan iyo inay sifadu go-an tahayba anicmal saalixa anicmal saalixan eeg anicmal camalan saali mawsuufka markaana go-an mawsuufka hore go-an iyo asha ku jirtaa inay cahdiye tahay darabtu darba garaacii aan isla naqaanay oo kale ayaan garaacay saddexdaa bal ku gidaysa isna kii saddexaadna waa maxay culimay waa almubayinu licadadi caamilihi caamilku cadadkiisa ayaa u caddaynaya caamilka ku camal falay cadadkiisa iyo tiradiisa ayuu cadaynaya muxuu uga jeedaa athaaliu ka saddexaadna maa yubayinu cadada caamilihi waa caamilka cadadkiisa ayaa u caddaynaya oo waa sidee bian dalla wadalika musawaru kaa waxaa lagu suureeyaa bian dalla waa inuu kutusiyo calaa maraati suduuri ficli ficilku inta jeer ee uu soo fulay eeg ficilkan inta jeer ee uu soo fulay tiradiisa ayuu kutusinaya cadadku waa sida waana darabtu zaydan zayd baan garaacay darbatan hal garaac baan garaacay darbatan waa maxay mastarumara la sarfigaynu ku arki doonaa insha alla hal garaac mar keliyun baan garaacay darabtu zaydan darbatan darabtu zaydan darbatayn maxaad kolkaana kutusisay laba goor garaacday darabtu zaydan darabatin markaana maxay kutusisay garaayo fara badan markaa muxuu caddeeyey kaasina caamilkiisu inta gore u dhacay caamilkiisu e inta gore u dhacay markaa saddexdaasaa loo qaybinayaa mar saddexdu waa maxay waa almu'akidu licaamilihi iyo almubayinu linawci caamilihi iyo almubayinu licadadi caamilihi kitaabka jirmiga uu kala dheeraadsan yahay sooma intaaba jeebada gasho haddaba mid baa jirta maxay ku kala duduwan yihiin saddexdan ka hore aynu nidhi almuakidu licaamilihi laa yusanaa walaa yujmac biitifaaqi naxwiyiin ka hore ee ah almubayin almuakidu licaamilihi lama tasniyeeyo culimay lamana jamciyo waana itifaaq naxwiyiinta hawshaasi he ku kulmay oo ku itifaaqe waa ka hore ee ah almuakidu licaamilihi ka saddexaad ka saddexaad maad garanaysin waa sababta saa looga dhigaya waa bimathaabati lficli bay yidhahdan culimadu ficil meeshiisiibuu taagan yahay oo ficil oo kale ayuu kal ayuu la dhigan yahay ficilka ma la tasniyeeya se la jamciya maya isna waa saasoo kale bay yidhahdan ila wax ka siyaadsan kumau haye ka saddexaad maad garanaysin waa almubayinu licadadi caamili waa kan didkiisa yusanaa wa yujmac biitifaaq isaga waa la tasniyeeya waana la jamciya biitifaaq ama ka saddexaad ee ah almubayin linawci caamilii kaa ah culimadu way isku khilaafsan yihin lakin sida saxiixa ah, waa la taniyeeya waana la jamciya isaga laftiisa waa la taniyeeya waana la jamciya mayna basidayn waa la taniyeya waana la jamciya marka halkaa intaasu kaga warramay way kooban tahay latahay aad ba ukooban tahay waa tacriifkiisa waynu ku tacriifinay almasdaru iyo alfadla aqsaamtiisii oo ah almuakidu licaamilihi iyo almubayinu linawci caamilihi iyo almubayinu licadadi caamilihi almuakidu licaamilihi waxaynu nidhi waa ka faa'ideeya caamilka hore macnaha uu faa'ideeyey wax la dheeraadana aan wadan caamilku marka u adkaynaya waa caamilkiisu haddii uu master yahay ama haddii kale masterka eh, wuxuu adkaynaya caamilku masterka uu leeyahay ee laga fahmayo ayaa u adkaynaya ka waa almubayinu eh, linawci caamilihi kaasi waxa uu noqonaya isaguna wuxuu ku tusinaya hay iyo qaabka uu dhacay ficilka meesha yaala ima bilidaafa inuu kugu tusiyo darabtu zaydan darba alamiiri ima bisifa jalastu juluusan xasanan imaa inuu la xidhiidhsan tahay ashii la odhan jiray alcahdiya darabtu addarba ka saddexaadna waa maxay waa ka caddeeya caamilka cadadkiisa loona jeedo maraadkii iyo intii jeer ee ficilku dhacay ayaa u caddaynaya sida darabtu zaydan darbatan darabtu zaydan darbatayni darabtu zaydan darabaatin ka hore waa la tasmiyeeya waana la jamciyaa biitifaaq ka saddexaad ee waa lama jamciyan ujeeda lamana tasmiya biitifaaq ka saddexaad ee u dambeeya ee ah almubayinu licadadi caamilihi waa la tasmiyeeya waana la jamciyaa biitifaaq kaa dhexda ku jira ee labaad ee ah almubayinu linawci caamilihi culimadu waa isku hayaan sida saxiixa waa la tasniyeya la jamciya waxaad alima ku jiraadaa maya qayb labaad buu sheekuu sheego wuxuu yihi wahuwa qismaani haddana laba qaybood buu qaybsamaa lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyun iyo mid macnawi loo nisbeeyey labadaasu haddana usii qaybsamaya labadaasi ayuu haddana usii qaybsamaya fa in waafaqa haddii waafaqo lafduhu ay lafdulmasteri masterka lafdigiisu lafda ficlihi ficilka lafdigiisa haddii uu waafaqo fahwa masterkaasi lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey weeyi kamaa taqadama sida inoo soo horumartay wa in waafaqa haddii uu waafaqo macnaahu wa in waafaqa haddii uu waafaqo masterkii macnaa ficlihi ficilka macnihiisa un haddii uu waafaqo laakiin xuruuftii aanu ka waafiqin ee uu khilaafo fahwa masterkaasi macnawiyun mid macnawi loo nisbeeyey weeye wadalika jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi ayaan fadhiistay wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid baan istaagay waqumtu waan istaagay wuquufan istaagid ayaan istaagay waaya wuxuu ku leeya haddana qayb labaad buu siiyey sheekuyo masterkii laftiisa ayaa haddana laba loosii qaybinayaa buu leeyay labada loo qaybinaya waa maxay masterun lafdiy waa mid lafdiya iyo mid macnawiya lafdi waa maxay dee intii ajriim gooyaan intan xuruufta masterku uu leeyahay iyo xuruufta ficilku leeyahay ayaa isku mida maxaa la odhanaya lafdi baa la lafdi baa darabtu darban ka darabtu darban ka masterka xuruuftiisa iyo xuruufta caamilka ka horey mana isku mid ahayn magicii marka dee lafdi baa la waayo xuruufta masterku waa xuruufta ficilka unde haddii uu waafaqo macnaha haddii uu ka waafaqo eeg laakiin xuruuftii aanu ka waafiqino xuruuftoodu ay kala duwan tahayna maxaa la dhahdaa macnawi baa la dhaa aggii macnihii bay iskaga mid yihiin aggii xuruuftii way ku kala duwan yihin weyaan macnuhu tusaale jalastu qucuudan ka waran dee jalasi waa fadhi qucuudna fadhi buu tilmaamaya aggii macnihi waa iskaga mid laakiin jalasa xuruufteeda iyo qucuudka masterkaa ah, xuruuftiisu ma isku mid ba ya la waxaa kaloo la mida waqumtu wuquufan waqumtu wuquufan wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid baan istaagay haye ya xaggii macna ahaan waa isku mid oo macnahoodu waa waaxid laakiin xuruufteeda ma isku mid ba mid waa qaaf iyo mim iyo ta sooma midna waa wow iyo qaaf iyo iyo qaaf kale wuquufan sooma ya ma isku mid ba marka macnawi baa la dhahdaa ka macnawi baa la dhahdaa kan ah haddii ku soconno kitaabkii hore ajrumigiina waynu soo baraarujinay maazini sheekha ayaa ku tagsan oo sidaas oo wuxuu leeyahay masderka waxaa nasbinaya ficilka madkuurka ee la sheegay ayaa nasbinaya oo eeg darabtu darban darbanta yaa nasbiyey ficilkan meesha ku sheegan baa nasbiyey jalastu qucuudan qucuudantan yaa nasbiyey jalastu baa nasbiyey buu leeyahy ama sheekhii la odhan jiray siibaweyhi iyo jumhuurta naxwiyiintu waxa ay leeyihiin mayane waxaa lagu nasbinayaa ficil muqadara oo lafdigiisa eega darabtu darban ficilkan la lafdiga ah nasbiyey bay laakiin jalastu qucuudan qucuudan tan jalasi ma nasbinayse waxaa nasbinaya bay leeyihin iyada la xuruufa oo waa maxay jalastu waqacatu qucuudan bay leeyihin e jalastu waqacatu qucuudan bay leeyihin haye qumtu waan istaagay wuquufan soman qumtu wawaqaftu wuquufan bay leeyihin waa madhabka jamaahiir ay mareen iyo madhabka siba wehi ay mareen ama madhabkaa kale sheekh masin la dhaha ku tagsan ayaa ku tagsan waay kaad qaadati bada culmaa ku tagtay sooma wahuwa masterkii qismaani laba qaybood weeyaan lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey wey wa macnawiyin iyo mid macnawi loo nisbeeyey wey waa qaybtaa labaad aynu taxliilina culimadu ay ku kala tegsan yihin qaybtan labaad fa in waafaqa haddii uu waafaqo ayo faacilki waayo ay huwa masterku lafda ficlihi ficilka lafdigiisa hadii waafaqo lafdiga maxaa looga jeeda imika waa xuruuftii de xuruuftoodii baaba isku mid a fahuwa masterkaasi lafdiyun lafdi weeyi intaasi waa maxay culimay ya fain waafaqa lafda ficlihi fahwa lafdiyon intaa arday caawa ka jawaaban baanay ila mutawikan sii dhamaynana ya intaasi waa maxay waa shardiya waafaqana waa ficil maad waana waana ficlu shardigii soo ma faacilkiisina waa huwa lafda ficlina waa lafda ficli lafda wa eh, waa mafcuulki waa mafcuulki ah, lafda mudaaf ficli mudaaf ilay fahwa lafdiyun baan u socdaa waa jawaab shay oo fahda maxaa lagala doonay ya fadaasi waa waa raabido wa isku xidhaysaa wa isku xidhaysaa masaasa in la geliyaa waajib soo ma intii bay kamid tahay toddobadii meelood ismiyatun alabiyatun wabijaamidin wabima wabikad wabilan wabitanfiizi intii ajrubi aan kusoo marnay weeyaan markaas ka ilaaliya daagalan waayna fain waafaqa haddii waafaqay huwa masterkii lafda ficli ficilka laftigiisa haddii waafaqo fahuwa isagu lafdiyun mid lafti loo nisbeeyey weeyi kamaa taqadama sida inoo soo horumartay tusaalayaasheeda wayna soo horumareen wain waafaqa haddii waafaqa masterkii macnaa ficli ficilka macnihiisa haddii u waafaqo fahuwa masterkaasi macnawiyun mid macnawi loo nisbeeyey weeyi naxwi jalastu waan fadhiistay qucuudan waan fadhiistay waqumtu waan istaagay waquufan istaagid baan istaagay wlmasderu masderku huwa masderku ismuxadadi dhacdada magaceeda weeyi xadadka asaadiri kasoo fulay min alfaacili faacilka kasoo fulay wa taqriibuhu ay wa taqriibu lmasderi masderka soo dhawayntiisa ilaa fahmi mubtadi qofka mubtadigaa fahamkiisa loo soo dhaweeya an yuqaala waa in la yidhaahdo huwa masderku alladii ka weeyi yajiiu imanaya haalian xaalow yahay saddexeeye fi tasriifi lficli ficilka gedgedintiisa dhexdeedana saddex ku a ah, naxwu daraba waa garaacay yadribu waa garaacaya darban garaacitaan buu garaacaya master maxaa la dhaha bu ku halkan markii hore mafcuul mudlaq buu kuu tacriifiyey soo ya mafcuul mudlaq laftii buu kuu tacriifiyey imikana masterka laftiisa kuu tacriifinaya masterow maxaa tahay masterow maxaa tahay masterka wuxuu kuyidhi waa ismulxadathi xadadka iyo dhacdada meesha taalla magaceeda weeyaan sow dhacda may dhicin weliba dhacdadaasi waxay ka soo fushay buu ku yidhi ya waan fadhiistaad jalastu waan fadhiistay jalastu waan fadhiistay faacilki waayo waa tada maaha faacilkan tadii muxuu sameeyey fadhi soo maa juluuskaa laftiisa masdera qumtu waan istaagay faacilkani muxuu sameeyey istaagid buu sameyey soo ma waa istaagiddaa lafteeda weeyaan waana saa ufahamtay markaa waynaga hore usoo oran jirnay waxaa la idhaahdaa ismu lxadath aladi huwa axadu madluulay lficli soo maynan oran jirnay aladi huwa axadu ajrubigii baad xasuustaa maynatahay ismu lxadathi aladi huwa aadu tacriifiisa dhabti waa sidaa aladi huwa axadu madluulay ficl waayo ficilku laba shay buu iska saaran yahay xada iyo zaman de eeg xada iyo zaman haddaba zamanka daaqada ka saar maxaa soo haray xadadkii soo maa xadadkaa laftiisa amasteraada tariifiisa dhabti waa ka uuna kuu sheegay asadiri min alfaacili faacilku ka soo fulay eeg oo hadda markaynu nidhaahno jalastu dee wuu kasoo fula waad samaysa wlqaa'imi bihina waa la mid inuu ku qumaano waa la mid maata mawtan de wuu ku qumay dhimashadu way ku qumta ma isagaa sameeyey ya marida maradan ka warrama marida waa xanuunsaday maradan xanuun buu xanuunsaday ma isagaa sameeye mise ku qumay xanuunka marka asadirida asadiri unaada haysanine alqaimi bihina way soo gelaysaa waxa ku qumaana u soo gelaya iskale asadiri una ku taagnaani wlmasderu masderku huwa masderku ismuxadai dhacdada magaceega weeyi xadadka asadiri ka soo fulay min alfaacili sameeyaa intan kalena waa ariiq qofka mubtadiga fanigu bilowga u yahay ayuu usoo dhaweynaya de kolka la dhahdo masderku ficilka marka la rogrogo waa ka mar saddexaad ka yimaada kaasi waa qofka mubtadiga unbuu soo dhawanaya ama tacriifkiisa dhabtii waa ismu lxadai aladi huwa axadu madluulay ficli waana sidaa u qaybtid masri tacriifkiisa wa taqriibuhu buu ku yidhi an yuqaala waa in la yidhahdo huwa aladii yajiu haalian fi tasriif lficli ficilka taqyiirkiisa marka siiqo laga bedelo siiqo kale loo bedelo tusaale sarif daraba baa la wuri imika sheekhowba daraba tasriifi ya maxaad odhani daraba yadribu darban siiqadii maadiga wuu iska bedelay muxuu isku bedelay mudaaricoo yadribiya mudaaricna wuu iska bedelay muxuu isku bedelay master kaa saddexaad ee tasriifka rogrogidda ku dhashay maxaa la idhahdaa master baa la idhahdaa waa taqiiba lilmubtadi ada laakin tacriifka dhabtaa waan sheegnay marka xaggaa hoose waa ka kaale musanifku wuxuu yidhi musanifku waxyaalaha waxaan uu sheegay oo ah maadiga in la soo horraysiiyo mudaaricana dib loo dhigo masterkana lagu saddexeeyaa waa sida curfiga dhacda sida curfiga ku dureertay wey ee masterku marka ugu horeysu iman karaa oo haddii marka ugu horeysaba aad master ku hadashid kadibna maadi aad ku hadashid kadibna mudaaric aad ku hadashid waad heli kartaa waad heli kartaa waxaa kaloo uu iman karaa mar labaad marka ugu horeysa waxaad ku hadlaysaa maadi waxaad ku labaynaysaa master waxaad ku saddexaynaysaa mudaaric waxaa kaloo u iman karaa mar afraad waxaad ku hadashay maadi waxaad ku egsiisay mudaaric waxaad ku egsiisay amar waxaad ku dambaysiisay master saa noqon karaa curfi ahaan sian curfiga ku dureertay unbu sheekhu sidaa uleeyahay eh, mar saddexaadka dhaca un maaha bu kuleeyahy tacriifkiisa dhabta ahaana wuu ku siiyey wlmasderu masderku huwa masderku ismulxadati dhacdada magaceeda weeyi xadadka assaadiri kasoo fulay min alfaacili sameeyaa wa taqriibuhu ay wa taqriibu xadilmasderi masderka tacriifkiisa soo dhawayntiisa ilaa fahmi mubtadii ilaa fahmi lmubtadii qofka mubtadigaa fahmigiisa loo soo dhoweeyana an yuqaala waa in la idhahdo huwa isagu alladii ka weeye yajuu imanaya haalian xaaluya saddexeeye fii tasriifi lficli ficilka gedgedintiisa naxu daraba waa garaaca yadribu waa garaacaya darban garaacitaan buu garaacaya wuxuu yihi sheekhu waqad tansibu ashyaaa waqad tansibu ashyaa waqad tunsabu waa fiican waqad tunsabu ashyaa ayuu qoraya muxuu qoraya waqad ashyaa u dha ashyaa saama qoraya ah, saa weeyaan waqad tunsabu in la nasbiyo ayaa la arkaa ashyaau shayaallo in la nasbiyo ayaa la arkaa cala almafcuuli lmutlaqi mafcuul mutlaqnimana lagu nasbiyo wa in lam takun yayna ahaaninba hiya ashyaaada mafcuul mutlaqnimada lagu nasbiyey masteran master ba wadalika arrintaasina arintee arrintaasi mafcuul mudlaqnimo lagu nasbiyey xaasilun waxa uu ku xasilay calaa sabiili niyaabati naaib noqosho wadadeed can ilmasderi masder ay naaibka yihiin naxw naxwu kullun iyo wa bacdin weeyi mudaafayni xaala yihiin laba loo idaafeeyey lilmasderi masder loo idaafeeyey naxw falaa tamiilu ha leexanina kula lmayli leexasho dhammaanteed ha leexanina iyo walow taqawala hadii uu naga been abuurto calayna anaga dushayada bacdalaqawiili hadalla barhkood wakalcadad iyo cadadkii oo kale way naxw fajriduu jeed lahum ayaga amaaniina sideetan jaldatan oo jeedal faamaaniina amaaniina mafcuulun mafcuul weeyi mafcuulkaasoo mulaqun mulaqa wajaldatanna tamyiizun tamyiiz weeyi iyo waka asmaai laalaati aalaadka asmaadoodii oo kale way naxw darabtu waan garaacay hu zayd baan garaacay sawtan jeedal yar baan ku garaacay aw casan ama ul baan ku garaacay aw miqracatan bur baan ku garaacay burka madaxa weyne weya kaasaan la dhacay halkan wuxuu ku sheegayaa sheekhu <clears throat> waxaa jirta buu ku leeyahay ashyaabo la iska nasbiyo iyadoona haddana mafcuul mutlaq ahayn ayaa haddana mafcuul mutlaq nimo iyada oo mafcuul mutlaq aan ahayn ayaa la nasbiyaa buu ku yidhi ashyaadaas iyadoon master ahayn ila mafcuul mutlaq waa master baynu niri sooma ayaa haddana la nasbinaya laakiin nasbihii buu kuu sheegayo waa cala sabiili niyaaba eeg waa naaibnimo wadadeed maxayna naaib yihiin masterkiibay naaibkn eg masterkiibay naaib ka yihiin laakiin iyaga laftoodu master maaha masternimo laguma nasbin laakiin cala sabiili niyaaba ayaa iyaga lagu nasbiyey masle faanaynta culimmadu waxay gaadhsiiyaan koob iyo labaatan bay gaadhsiiyaan waxyaalaha ka naaibka ka noqda masterka masterka maa yanuubu can ilmaster masterka waxyaalaha naaib ka waxay gaadhsiiyaan koob iyo labaatan koob iyo labaatankii saddex buu ka sheegay saddexda iminka haddaad ku dhegtid inta kalena way ku iman unta iyada socota sooma ma markaa saddexda sheekhu sheegu maan ku gaabsanana insha alla saddexda waxa u horaysa uu kuu sheegay lafdiga kullu iyo lafdiga bacdu eeg lafdiga kullu iyo lafdiga bacdu oo shardi wata weliba shardigay wataana waa maxay waa in masterkii iyaga laftooda loo idaafeeyo masterkii waa in loo sii idaafeeyo ma isla markaasay noqonayaan maxay naaib ka noqonayaan masterkii tusaale falaa tamiiluu kula lmayli eeg iminka eeg falaa tamiiluu kula lmayli laadaasi waa naahiye soo ma tamiilu waa maxay waa ficil mudaaric waana majzum calaamatu jasmadu waa maxay waa xadfu nuun wawdna waa fail kula waa maxay waxaa laska odhanaya mafcuulun mutlaqun naaibun can ilmasteri baa laska odhanaya naaibun can ilmaster masterkii wuu go-an yahay asalkii hore ayaa ahaa falaa tamiiluu maylan eeg falaa tamiiluu ha leexanina maylan leexashaha leexanin eeg masterkii waa maxduufi lan ya kulmayl leeasho dhamaanteed kulmayli leexasho dhamaanteed markaa kulla waa maxay waa mudaaf maylna waa maxay waa mudaaf ilayhi buu noqonaya mudaaf ilayh eeg maxaa loo idaafeeyey shardigii ma watan mise ma wato falaa tamiilu kula almayl tamiilu waa mayl sawma maan lafdiga naaibka masterkii ka ee loo idaafeyn masterkii shardigaa waa inu wato waa lafdiga kullu iyo lafdiga bacdu oo iyaga laftooda loo sii idaafiyey masterkii de masterkii falaa tamiilu kula iyo walow taqawala calaynaa bacd alaqaawiil walow taqawala lowda xarfu imtinaaci limtinacin ba la haa waan arki doonaa taqawala waa ficilkii maadi faacilkiisina waa jais istitaar wa huwa calaynaa waa jaariyo majruur bacda mafcuulun muطlaqun naa'ibun can masderin maxduufin taqdiirku muxuu noqonaya walow taqawala calaynaa aqaawiila bacd alaqaawiili saasuu noqonaya marka markaa masderkii baa loo idaafe od aragta labadaas waa lafdiga kullu iyo lafdiga bacdu labadaasuna gaar kuma ahee waa wax kasta oo kuliye iyo juziye kutusin kara eeg eega kullu kulli buu kutusinaya bacdina bacdi buu kutusinaya juz buu kutusinaya soo ma wax kasta oo kuliye kutusin kara ama juziye kutusin kara ayaa loo adeegsan karaa sida darabtu jamiica darbi oo kale eeg darabtu waan garaca jamiica darbi ka oran jamiicadana maxay kutusinaysa kulli bay kutusinaysa soo ma masterkii darbigana waynu u idaafayna soo ma naa'ib baa waa calaa sabiili niyaaba mafcuulun mutlaqun naa'ibun cani lmasteri maxduufi baa lo ohanaya saxiix wala laa halkaa waxaynu ku haynaa mid baynu ku haynaa mid bay ka dhigan yihin waa lafdiga kullu iyo lafdiga bacdu oo loo idaafeeyey masterkii ka labaad waa cadadka tirada lafteeda booskii joogsan karta fajliduuhum hamaaniina jaldatan imika <clears throat> waa maay waa thamaan eeg fajliduuhum hamaaniina jaldatan jaldatan ha odhanin waa mafcuul mutlaq jaldatan tan waa tamyiis markaa maxaa naaib ka noqday ah mafcuul mutlaqii cadadkan cadadkan meesha jooga ee ah hamaaniina masla fanaada amaaninadana ayaa ka anaaibde marka waa la nasbinaya laakin ma waxaa lagu nasbiyey mafcuul mulaqnimo maya waa mafcuulu mulaqu naaibun can ilmasderi maxduuf baa la ohanaya markaa fajliduhum faad xaggii hore ku xidhantahe ijliduhum waa ficl amr ijliduhum waa ficl amr mabniyun calaa xadfi nuun wowgu waa faacilkii haadu waa mafcuulkii hamaanina waxaa la odhanaya mafcuulu mulaqun naaibun can masderin maxduufin taqdiirkuna muxuu noqonaya fajliduuhum jaldan hamaaniina saas fajliduuhum jaldan hamaaniina saas u a markaa jaldan dadama iminka ah, waxa weeya tamyiis baa la odhanaya marka cadadkaasina naaib u noqon kara waxaa kale oo naa'ib noqon kara waxyaalaha aalaadka ee wax loo adeegsado waxaa laftooduna isna wuu noqon karaa sida darabtuhu sawtan aw casan aw miqra'atan darabtu iminka waa ficil iyo faacil iyo mafcuul soo ma sawtan waa maxay waa mafcuulu mutlaq naa'ibun can masdarin maxduufin markaa eeg waa aalo aalada waxaa lagu gartaa ba baa geli kartaa eg darabtu waan garaacay darban garaac baan garaacay bisawtin baan ku garaacad ohan asalku saaso ah kadibna masterkii darban ahaa geysay kadibna maxaa meeshii aad dhigtay aaladii aad adeegsanaysay aaladii aad adeegsanaysa darbiga u adeegsanaysay ayaad booskii ku buuxsay maxaana tidhi darabtuhu sawtan baad iska odhanaysa darabtuhu casan baad iska odhanaysa darabtuhu miqracatan baad iska odhanaysaa laakiin culimadu waxay shardi ka dhigaan waa in ficilka lagu yaqaano waxa waa in wax lagu garaaco de waxaasi waa in wax lagu garaaco waa in wax lagu garaaco sida sawdka iyo casi kale laakin haddaad iska tidhahdi ka waran haddayna maxhuudo ahayn hadday iska tirahdi kawaran darabtu khashabatan geed weyimaan soo qaatan ku garaa geedka weyn waxba lagu garaaca tiirka waxba lagu garaaca ya darabtu camuudan hadday tirahdi ka waran tiir baan ku garaacay ma noqon karo naka ma noqon karo limaada dee maxhuudo maba ah oo in wax lagu garaaco tiir looma yaqaan de soo ma markaas saddexdaasa ka noqonaya saddexdu waa maxay culimay waa lafdiga kullu iyo lafdiga bacdu oo loo idaafeeyey masterkii waa kow sooma ka labaad waa cadadka laftiisa ayaa naaibka noqonaya masle fane ka saddexaadna waa waxyaalihii aalada ahaa ee la adeegsanayay laftooda ayaa naaibka noqonaya waqad uqiima alwasfu waalaalaatu muqaamuhu walcadadu lihbaatu xariiri baan ugu tegi doonaa insha alla markaas saddexdaasu inoo sheegay intii kalena uu ka gaabsado meeshoodaan ugu tegi doonaa insha alla waa iska basiid bay la tahay markaa eeg mafcuul mafcuulu mutlaq iyo master waxyaalo way ku kala duwan yihin waxyaalana way wadaagaan waxyaalaha ay wadaagaan waxaa ka mid a haddii ay haddii mansuub ayin eg haddii mansuub yihiin mansuub haddii ay shaygan haddii u mansuub yaha masterkeni mafcuul mutlaqna waa la odhanaya masterna waa la odhanaya saxiix masterna waa la odhanayaa maxaa kaloo la odhanaya mafcuul mutlaqna waa la odhanaya mayna basidayn haddii uu godan yahay masterkey sida imika rukuucuka rukuucun xasan ka waran rukuucuka rukuucdaadu niyow rukuucun xasan waa wanaagsan muna godnayn markaa waxa gaar laa masterka mafcuul mutlaq lama odhan karo haddii uu godan yahayna maxaa gaar laa masterkaa gaar la mafcuul mutlaq lo odhan maayo haddii waxyaalahan nuwaabtii meesha ay taallana sida kullu iyo bacdo masterkii loo idaafiyey ama cadad iyo waxaana waa mafcuul mutlaqaa gaar laa markaa eeg baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wejin waxyaalihi ay odhan jireen weeyaan baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wejin maxaa looga jeedaa yatafiqaani fii shayin shay way iska waafaqaan wa yaftariqaani fii shayin shayna way ku kala tagaan shay bay iska waafaqaan waa maxay macneegu haddii master meeshii uu yaallo mansuubna uu yahay masterna waa la odhan mafcuul mutlaqna waa la odhan haddii uu master yaallo u godan yahay master baa gaar u haddii meeshii ay yaalaan waxyaalihii nuwaabtiina yaa gaar laa mafcuul mudlaqaa gaar laa de markaas waa inaad fahamtid mafcuul mudlaq iyo master waxa udhexeeyaana waa sidaa baynahumaa cumuumun wakhusuusun min wejin bay yidhaahdaan waa iska basiid bilata wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astafiruka waatuubu ilayk